بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا أرضعت المرأة بلبنها إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين halka wuxuu ka gudagalay kitaabu ridaac ridaacu waa inuu ilmuhu nuugo hooyadii cidaan ahayn islaantaa uu nuugayee kale iyo ilmaha ayaa axkaam dhex maraysa marka axkaam baa ka dhalanaysa taasuu tilmaamayaa marka waidaa goortii ardacat ay nuujiso almar'atu haweenaydu bilabanihaa caanaheeda waladan ilmo ay nuujiso saara wuxuu ahaanayaa alradiicu kii naaska nuugay ilmihii naaska nuugay wuxuu noqonayaa waladahaa ilmaheedii buu noqonayaa bishardayni laba shardi ayb ilmaheedii buu noqonayaa marka la leeyahay waa xagga maxramnimada xagga maxramnimada iyo guurka iyo dhankaasuu ilmaheeda ka noqonaya laakiin xagga dhaxalka maya ilmaha nuugmada ku yimaada dhaxal ma qaato macnaha nuugmada dhaxal kuma qaato laba shardi buu marka yuu ilmaheeda ku noqdaa axaduhumaa labada shardi midkood waxa weeye an yakuuna inuu ahaado an yakuuna waa inuu ahaaday lahu isaga duuna alxawlayni laba sano wax ka hooseeya da'diisu waa inay laba sano ka hoosayso hadduu laba sano gaadhay wixii ka badan nuugmada uu haweenayda naaskeeda nuugay wax saamayna kuma yeelanayso saasuu macnaa hadduu si kasta caanaheeda u nuugo wax maxramnimaa ah ma keenayso ilmana u noqon maayo waaani shardiga labaadi waxa weeye an turdicahu waa inay nuujiso khamsa radacaatin toban nuugmo maxaan u shan nuugmo khamsa radacaatin shan nuugmo mutafariqaatin oo kala tagtagsan shan goor oo kala duwan waa inuu ilmahu ilmaha naaska nuugo ayib midda hore inuu laba sano ka yar yahay axaadiis nebi baa ku soo aroortay nebiga xadiis sal alla lay wasalam oo dhowr ah ku timid wakadalika nuugmadu inay shan goor oo kala duwan tahay iyadana waxaa ku soo arooray xadiidka caaisha radi allahu tacaala canhumaa baa isagana ku yimid oo saxiixa ayib waxaa laga wadaa marka inay kala duwan tahay wuxuu leeyahay ay leeyihin culimmadu nugmooyinka kala duwanaantooda curfigaa loo celinaya laakiin waxaa asalwa inuu ilmuhu nuugo oo iskii isaga daayo haddana mar kaloo ka gedisa nuugo haddana iskii uga saga tago haddana shan goor markuu sidaa ku nuugo ayay waxay noqonaysaa hooye u noqonaysa ayb wixii shan ka yar marka iyaguna saamayn maleh oo nuugma ah wayasiiru wuxuu ahaanayaa zawjuhaa haweenaydaa ninkeedu wuxuu ahaanayaa aban aabbuu u ahaanayaa lahu ilmaha radiica naaska nuugay ninkeeduna aabbuu u noqonayaa haweenaydaa ninkeedu iyaduna hooye u noqonaysa axkaamtii marka sidaasay ku imaanaysa ayb Eh, hadday gabadh tahayna sidoo kale gabadhiisii bay noqonaysaa bintuhu min aridaac axkaam baa marka ka dhalanaysoo soo socota mar hadday sugnaato inay hooyadii tahay oo xagga nuugmada ah kana aabbihii yahay oo xagga nuugmada ah waan soo marnay yaxrumu min alridaaci maa yaxrum min annasab yacani wuxuu u baahayaa sida nasabku u baahoo kale ayaa nuugmaduna u baahaysa laakiin ilmahan wax nuugay iyo reerkanuu caanahooda nuugay unbay calaaqadu ka dhaxaysaa oo hadday hooyo u noqoto isaga iyo wixii ka faracmay guur ma dhex mari karo laakiin isagu dadkuu ka soo jeeday iyo qaraabadiisii kale iyo reerkan uu naaskooda nuugay kama dhaxayso wax la yidhaahdo maxramnimo kama dhaxayso horaan usoo sheegnay soo sooma maxrimnimadu waxay u fidaysaa ilmaha naaska nuugay xaggii uu ka yimid ul laabid mayse isaga iyo reerkan reerkanunbay ka dhexaysaa ayib wa yaxrumu waxaa xaaraam noqon ah cala almurdaci kala nuujiyey waxaa xaaraan ka ah ataswiiju guurin ilayhaa iyada loo guuriyo murdica haddaad waxay noqonaysaa wayaxrumu cala almurdic murdac baa sax kan la nuujiyey waxaa xaaraan ataswiiju guurin ilayhaa midda nuujisay loo guuriyo wa ilaa kulli man cid kastana loo guuriyo naasabahaa ku nasabahoo ku abisku abtir yihiin naasabahaa ee intasaba ilayha waa cid kaleo isu kasta oo isku abtirsadaanna inuu guursado xaaraan bay ka noqonaysa ayib ama usuusheeda ah ama furuucdeedaa a ah. usuusheeda ah, waa ayayooyinkeed hooyadeed iyo ayayooyinkeed iyo waa sidaa furuucdeeda sidoo kaleeto waa dadka iyadu dhashay oo gabdhaca hooyada ka soo jeeda ayib wa wakadalika xawaashida habaryaro eedooyin gabdho walaalo ah gabdhahay wahaakadaa sidaan soo marnayba dhinacyaha dhan buu aadaya ma guursan kara marka bal maxram buu u yahay wayaxrumu waxaa xaaraamkaa ah, calayhaa korkeeda waxaa xaaraamka ah altaswiiju guurin ila almurdaci loo guuriyo a kan la nuujiyey wa waladihi iyo carruurtiisa ayb asagii ma guursan karo hooyadu nuugay wa kadaalika iyadana xaaraam waxaa kaa ah ilmihii ay nuujisay naaskiisa iyo carruurtiisa labadaba wixii rag ahee ka farcamay ma guursan karaan isma guursan karaan sababtu maxay tahay leanna waa carruurteedii soo maha isagu waa wiilkeedii wiilasha isaga ka farcamana ayeeyay u tahay soo maha saas weeyaan marka wa waladihi wixii isaga ka farcamoo rag ana isma gayaan oo waxay u tahay eeyay u tahay ayb wataswiiju wayaxrumu calayha korkeeda waxaa xaaraamka ah, ataswiiju guurin ama guursi in loo guuriyo amaay guursato ila almurdaci kii ay nuujisay ee la nuujiyey waa waladihi iyo carruurtiisa isaga ka farxanta duuna man kaana cidse maya fii darajatihi darajadiisa yani ku sugan darajadiisa dhexdeeda ku sugan aw ama se aclaa ka sarreeya dabaqatan xagga dabaqada minhu xaggiisa ka sarreeya yacni ciddii isaga ka farcantay unbayna guur dhex mari karin iyo islaanta nuujisay laakiin ciddii isaga la siman man kaana fii darajatihi yay noqonayaan waa walaalihii soo ma dadka walaalihii isaga ay siman yihiin ee reerkii uu ka dhashay dhankaa qaraabadiisa xaggaa ka imaanaysa ama cid isaga kaba sarraysaba oo ka sarraysa maxaa laga wadaa bimacnaa aabbihii iyo awowyadii waay kuwa isaga ah iyaga ah yacni wax weeyaan xaaraan kama aha inay guursadaan hooyadii uu nuugay soo maynaan soo tilmaamin ilmahan hooyada nuugee naaskeeda nuugay ay u noqotay hooyada u noqotay ilmaha aabbihii wuu guursan karaa tan uu naaskeeda nuugay tan ilmuhu nuugay ilmaha aabbihii iyada guur waa dhex mari karaa awowgii sidoo kale isaga walaaladii way guursan karaa laakiin keliyayaan guursan karin oo guur dhex mari karin isagii iyo wixii ka faracday saas way manaa duuna man kaana cidse maya man kaana ciddii ahaaday fii darajatihi darajadiisa dhexdeeda ahaaday isaga ku darajaa aw amase aclaa ka sarreeyo dabaqatan xagga dabaqada minhu xaggiisa ka sarreeyo sida aabbihii iyo adeerkii iyo wixii la mida way macnaha ayib faslun wanafaqat alcamuudayni min alahli waajibatun lilwaalidayn halkan wuxuu ka gudagelayaa nafaqadii qaraabada dadka wada dhashay seebay isugu leeyihiin xaq nafaqa iyo biil isugu leeyihiin wa nafaqatu alcamuudayn labada tiir nafaqayntooda oo min alahli ahalka ah waajibatun waa waajib lilwaalidayni bay u waajibi labada wax dhalay lilwaalidiina dheh kuwa wax dhalay bay u waajibi waalmawluudiina kuwa la dhalayna way u waajibi camuudaynka waxaa la yidhahdaa waa abtirka asalkiisa kore iyo farciisa hoose labadaasaa la yidhahdaa labada tiiree nasabka soo ma midna waa wixii adiga kaa farcamayoo hoos aaday oo dhashay midna waa midka ku dhalay oo kor kaa jira labadaa tiir waayo qaarna waalid bay ku yihiin qaarna waa caruurtaadii soo ma kuwaasi nafaqadoodu waa waajib haa shuruud buu u dhigi doonaa laakiin asal ahaan yay u waajibaysaa lilwaalidiina kuwa wax dhalay bay u waajibi yay ku waajibaysaa marka cala alfuruuc wey macnaha cala almawluudiin bay ku waajibi walilmawluudiina kuwa la dhalayna way u waajibi oo yay ku waajibaysaa marka cala alwaalidiin waalidiintana marbay ku waajibi marna kuwa la dhalay ee caruurta ah iyo farcay ku waajibi ayib wanafaqatu alcamuudayni labada tiir nafaqayntooda min alahli ahalka waajibatun mid waajiba waay lilwaalidayni labada waalid bay u waajibi oo waxay ugu waajibaysaa carruurtay dhaleen rag iyo dumarkay doonaanba ha noqdeen wlmawluudiina lilwaalidiina waa jamc lilwaalidiina waa waalidiintao dhan baa laga hadlayaa guud ahaan waalmawluudiina kuwa la dhalayna ayagana way u waajibiyo cala alwaalidayni cala alwaalidiina bay ugu waajibi waalidiintay markaa iyaguna xaq ku yeelanayaan inay nafaqeeyaan oo biilaan shuruudana waa keeni doonaa fa ama alwaaliduuna kuwa wax dhalay fatajibu way waajibaysaa nafaqatuhum nafaqayntoodu bishartayni laba sharti bay ku waajibaysaa in la nafaqeeyo la biiloo la masruufo laba sharti markii la helo waajib bay noqoneen oo carruurtay dhaleen bay ku waajiba shardiga koowaadi waxa weeyaan alfaqru waazamaanatu in uu u kulmo faqri baahi iyo faqri iyo wax la'aan waazamaanatu iyo caaho yacani waxa weeyaan <clears throat> dhimanaan waay dhimanaantu wax weeyaan ama waa naafo ama aafo kaliya ibtila kalaa ku dhacay taasaa la yidhaahdaa alzamaana asalkana waxaa loo isticmaalaa ee muxuu ahaayey waxaa la yidhaahdaa naafada rubkan ruuxa markaysan lixdii salexaad u dhammaystirnayn marka hadday fuqara yihiin haddana ayna shaqaysan karin waay zamaanada waxaa ka dhalay bimacnaa ruuxu markuu naafo yahay ama ibtilaysan yahay ma shaqaysan karo ma kasban karo marka haddii fuqarana yihiin aynana shaqaysan karaynin nafaqadoodu waa waajibaysa aw amase alfaqru faqri iyo waljunuunu waa li ama waxay isku darsadeen wax la'aan iyo caqli la'aan waana waala yihiin muxuu ahaayey waxna ma haystaan ayib haddii labadaa mid ka mida la helo labadaa shar midda hore labada hore way israacsan yihin alfaqru waazamaana waa shardi shardiga labaadna aw ilfaqru waaljunuun labadaasina way israacsan yihin muxuu meeshaa ka saarayaa wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo waalidku hadday fuqara yihiin oo baahan yihiin laakiin ay shaqaysan karaan oo xoog leeyihiin nafaqadoodu ma waajibayso saasuu rabaa inu dha laakiin waa laga xoog badan yahay ra'yigaas al adhar fi lmadhab waxa weeye waalidka ama ha shaqaysan karo ama yuusan shaqaysan karin tabar ha tabar badnaado yuusan tabar badnaani shaqo ha helo yuusan helin marba haddii ilmihiisu wax haysto nafaqadiisu way ku waajibaysaa hada huwa aladhar fi lmadhab saas way maanaa ra'yiga waa ra'yi daciif ayb middan uu ku leeyahay aw ilfaqru waljunuun aw ilfaqru waljunuunna wuxuu ka wadaa bimacnaa haddii ay fuqara yihiin laakiin caqligoodu joogo way kasban karaan buu iyadana ka wadaa way shaqaysan karaan ayib arrintaasi marka waa laga xoog badan yaho waalidku laba gooroba ilmihiisa xoolihiisu xaq ku leeyahay axaadiista nebiga sal lla alay wasalam ayaa sidaa tilmaamaysa oo ilmuhu waa kasabka waalidka ilmuhu waa kasabka waalidka nebigaa sidaa tilmaamay sal lla alay wasalam oo wuxuu yidhi adiga iyo xoolahaagaba waalidkaabaa kuleh aabbahabaa kuleh hooyaduna waa ka sax jirta wa ama almawluuduuna kuwa la dhalay fatajibu way waajibaysaa nafaqatuhum nafaqayntoodu bialaai sharaa'ita saddex shardi bay ku waajibaysaa shardiga koobaad waxa weeye alfaqru baahi waasiqaru iyo yaraan yacani qaan ma qaangaadhin waa ilmo yar waxna ma haysto meeshaa wuxuu ka saarayaa hadduu ilmo yar yahay laakiin uu xoolo leeyahay waalidka ku waajibi mayso nafaqadiisu waa ilmo xoolo leh faqiir mabahaba hadduusan faqiir ahayn wixiisaa laga biili waaya xoolihiisaa laga biilaya shardi marka waa inuu waxba aan haysanin madda labaadna uu yar weli uusan qaangaarin aw ilfaqru ama faqri waazamaanatu iyo naafanimo ama caaho ama aafa haysata ayib yacni hadduu baahan yahay ilmihii ilmo kala dhimanna uu yahay ama naafaa uu yahay waalidkaa yuu saaran yahay masruufkiisa iyo biilkiisa isagaa nafaqadii laga rabaa aw ilfaqru mise faqri iyo waljunuunu iyo waalli ilmihii xoolana ma leh waallina waa ku darsaday waalidkaa xilku saaran yahay waa inuu isagu biiloo masruufo oo nafaqeeyo isagaa laga rabaa ayib meeshaa waxay ka saarayaan caruurta qaangaadhee waaweyn hadday xoog leeyihiinoo kasban karaan oy kasab helayaan oy xamaalan karaan nafaqadoodu waalidka ku waajibi mayso ah, taasay yuu tilmaamayaa macnaha saddexdaa mid ka mida faqri iyo yaraan faqri iyo naafo ama faqri iyo waalli caqli yaraan ama caqli intaa markay isku darmato mid yani markay labalabada isu raacaan wa nafaqatu raqiiqi addoonka nafaqadiisa nafaqayntooda nafaqayntiisa walbahaa'imi iyo xoolaha la dhaqdo waajibatun waa waajib bahaa'imtu waxaa hadda soo gelaya yacni noolaha gacantaada ku jiro dhan baa soo gelaya noolaha aada haysato ama hilibkiisa hala cuno ama yaan la cuni inaad nafaqayso waa waajib ayib inta kifaayadaada iyo tabartaada walaa yukallafuuna lagu kallifi maayo addoommada min alcamali camal iyo weliba xoolaha aad haysataba min alcamali camalka xaaluu ka mid yahay maa laa yutiiquuna waxayna kari karin waxaynan awood lahayn u lahaynna lagu kallifi maayo la saari maayo xoolihii la raranayay tabartooda wax ka badan in la saaro maaha addoommada la dirsanaya ee lagu shaqaysanayana wixii awooddooda ka baxdan iyagana lama saari karo waxayna nabigaa wuxuu yidhi sal alla alay wasalam <coughs> muxuu ahaaye sidaa amrayoo wax ka badan tabartooda ha ku kallifina walaa tukallifuuhum maa yaklibuhum fain kallaftumuuhum faaciinuuhum calayhi buu nebig sal lay slm ah, wax awooddooda ka baxsan ha ku kallifina haddaadse ku kalliftaan ugu kaalmeeyo la qabta buu nebig sal lay slam ayib walaa tukallifuuna walaa yukallafuuna dhe lagu kallifi maayo min alcamali camalka xaggiisa iyo shaqada maa laa yutiiquuna waxaynan awoodi karaynin inta tabartooda baa loo dirsan oo ay qabanayaan ayib wa nafaqatu zawjati haweenayda nafaqadeeda iyo biilkeeda almumakkina ee makanisay min nafsihaa nafteeda makanisay ya nafteeda ee ninkeeda u diyaarisay waa a diyaar ula ah tamkiinku waa saas a wixii xuquuq ee gogasha iyo xuquuqdii adeegii khidmada inkastoo shaaficiyadu ayna qabinba wixii xuquuqe uu ku lahaa ya wixii xuquuqe uu ku lahaa diyaar bay ula tahay <clears throat> haweenaydaasi makanisay almumakkina min nafsihaa nafteeda makanisay oo xaqii diyaal ura ah middaa iyada ah nafaqadeedu waajibatun waa waajib ah, inuu masruufo ninku laazim bay ku tahay ayib alrijaalu ah, qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bimaa anfaquu waay nafaqada raggaa lagu leeyay ayb wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ninka ilmaha loo dhalay waa inuu dumarka masruuf ayb aradbixay iyo nafaqada iyo guriga la degayay iyo hawshaasi raggay u taallaa wanafaqatu zawjati xaaska nafaqaynteeda almumakkina meeshaa wuxuu ka saarayaa haddayna xaqiisii aynan u gacangelinino xaqiisii ayna diyaar ula ahayn hadduu xaqiisii ka waayo ooy ku amar diido oy naashizowdo oo gogoshiiba wixii hawshii uu kaga waayo soomaynaa soo mar ya naashizo waan soo marnay inaysan lahayn inaysan biil iyo masruufkeedu dhacayo soomaynaa soo mare saas wey marka waa inay mumakkina tahay mumakkinadaasi asagu ama xaqiisa ha qaato ama yuusan qaadanin ayadoo hadday diyaar uga taho isagu uu hawshiisa qabsan waayo ya kuma xidhna markaa laba gooro waa lagaa rabaa adiga ayb wahiya nafaqadaasi muqadaratun waa mid la qadaray waa mid la qadarayoo ninka korkiisaa lagu qadaray waxaana loo qadarayaa kolba ninka tabartiisaa la fiirinaya raggii baa marka kala baxaya tabartooda dhaqaale iyo awooddoodaa markaa kala tegaysa sidanay u kala baxaysaa marka markii la qadarsay noqon fa in kaana hadduu yahay azawju ninku muusiran nin hanti haysta nin ladan hadduu yahay ya fa muddaani fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday muddaani laba mud oo min haalibi quutiha quudkeeda iyo waxay quudato kiisa badan ka ahaaday magaalada la joogo iyo deegaankaasi quudka laga cuno ka u badanee qaalibkiisa ah laba mud oo ka ahaaday ayaa dushiisa ah ayib quutulqaalibka waa ama qaalibulquudka waa beledkaas cuntada laga cuno tay u badan tahay waa bariis baa la cunaa ma qabandi baa la cunaa ma ugaali baa la cunaa ta meesha ku badan ayaa ninkaa laga rabaa miday u badan tahay mujtamac u badanya ayb oo ah mud laba mud ah mudka waan soo marnay sooma a mudka waan soo marnay oo gram marka loo bedelaayey ya waa taqriiban شhan boqol ilaa lix boqoloo gram inta udhaxaysa wa labadii mud markaa isku darta meeqay noqonaya kiilo iyo wax yaray noqonaya sooma ninkii marka taajirka ahaa kiilo iyo wax yar baa laga rabaa maalinkiiba sidaas wey oo haweenta yani waxa weeye uu masruufahaan u siinayaa ma intaa keliya in ku dari doonaa fain kaana hadduu yahay azawju ninku muusiran mid hantilahoo ladan hadduu yahay famuddaani fa calayhi korkiisa muddaani laba mud baa ahaaday oo min haalibi quutihaa quudkeeda kiisa badan ah quudkeeda midkeeda haalib midkiisa haalibkee isticmaalku u badan yahay ayb wayajibu waxa waajibaya oo iyada u waajibaya haddana isagana ku waajibaya min aladmi iidaanka xaggiisa waalkiswati iyo arradbixinta xaggeeda maa jarad wixii ay dureertay bihi isaga alcaadatu caadadu ay ku dureertay haddii intaa keliya meahee beriis qallalan ama qamandi qallalan oo hal kiilo ah yaa masruuf ma noqdee iidaanna waa laga rabaa Ah, hidaanku muxuu yahay waa wixii rashinka lagu karin lahaa ma caanaa lagu darsan ma subag baa lagu darsan ma suugaa loo samaysan ma dalacbiyaalsh baa laga dhigi ya admigu waa wixii yani lagu iidaami lahaa wakadalika waxaa la mida arradbaxeeda arradbaxana waa laga rabaayo labadaba waxaa loo qadarayaa maa jarad bihi alcaada curfigaa loo noqonaya caadada marka loo laabto ragga isagoo kale ah dumarka ay qabaan maxay siiyaan baa la dhihi maalinkii maxaa iidaan looga dhigaa asaga kuwa la baa lagu qiyaasi kaasaa looga qiyaas qaadanaya intaasii baa laleeyahy marka masruuf yacni aradbixinta ya sanadkii ma hal marba ma laba goorba ma saddex goorba curfiga iyadanuu noqonaysa ayib caadada la isticmaalo sababta waxa weeyaan qur-aanka kariimkaana saasuu u celiyey bilmacruuf soo maha axaadiista nebiguna bilmacruuf ba iyadana tiri curfigu marka waa isbedbedelaya ayib kaasi waa haddii uu yahay nin ya ladan wain kaana hadduu yahay ninka nafaqada bixinaya mucsiran mid caydha hadduu yahay waxba ma haystaba nin iska xamaasho baasha iskale lagatamaya fa muddun fa calayhi korkiisa waxa ahaday muddun hal mud oo min haalibi quuti lbaled beledka quudka laga cuno kiisa badan ah hal mud ya waa nuskiilo nuskiilaa laga rabaa ninkii tacbaanka ahaae iska warranfaadsanaya xamaalanahay maalinkii nuskiila ayb wamaa ya'tadimu bihi waxaa kaloo laga rabaa oo ku waajibaya korkiisa ah maa ya'tadimu waxay ku iidaantaan bihi isaga almucsiruuna kuwa caydha ah oo sidiisoo kale ah wayaksuunahu dumarkana ay ku arad bixiyaan iidaankii isagoo kale bixin jirayna waa laga rabaa aradbixa isagoo kale ay dumar ku aradbixiyaanna waa laga rabaa ayb mudka waa hal labada sacab waay waa kaa soo sheegen gramna saasuu ku yahay wain kaana hadduu yahay ninkaasi mutawasitan nin dhexdhexaada ya mucsirna ma aha muusirna ma aha laakiin waa mutawasit waa nin waxoogaa waxoogaana iska haysta kuwa korona aan gaari karin kuwa hoosena ka kacay oo dhaafay ayib wain kaana mutawasitan fa muddun fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday muddun iyo wa nisfun nis ah kii mudkana kor baa looga qaaday kii labada mudna hoos baa looga dhigay soo maa mud iyo mudniskii baa laga rabaa wa min aladmi idaanka xaggiisa iyo walkiswati arradbaxa xaggiisana alwasatu baa korkiisa inta dhexdhexaadka aradbad arradbax dhexdhexaada iyo iidaan dhexdhexaadaa laga rabaa maadaama noloshiisa iyo dhaqaalihiisa uu yahay dhexdhexaad yahay ayib adiga waxaasoo dhan isku soo dar waxaasoo dhan markaad isku soo darto arrintu dhammaanteed waxay u laabanaysaa curfigay u laabanaysaa waxaana sidanoo kale ah mas'ale kasta ama arrin kastoo shareecadu sheegtay xad go-anna ayna u samaynin luqaddii carabiga ahayd ee diintu ku soo degtayna xad go-an aan looga haynin markaa waxaa loola noqonayaa bini aadamka iyo curfigiisa iyo dhaqankiisa isbedelay yaa lagu xadaynaya halkaasaa daabit looga raadinaya waana waxyaalaha isbedbedelaya inta badan oo asmaanta iyo xaaladaha kala gedisan iyo mujtamacaad kala gedisanaya isbeddelka nolosha ku imaanaysa iyo buu isla badbedelaya maalinkaa reerkii wixii ku fillaa maalinkaa laga yaabo sheekhu uu kitaabka qorahaya reerka waxa ku filaa iyo maanta waxa ku filan wuu kala duwan yahay soo ma mar walba berrina waa kala duwanaan karaan meelihii iyo wadammaduna waa ku kala gedisan yihin saas daraaddeed mar walba waxaa loo laabanaya curfigaa loo noqonaya ayib masaladan taxdiidaadka ahee mud iyo laba mud iyo mud iyo nis iyo waa ijtihaadaad ah, saas maa wax nas ana ma jiro wain kaanad hadday tahay in la fiirinaya laakiin ninka iyo tabartiisa iyada qur-aankaa tilmaamay liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha war ninkii loo waasiciyey uuna waasici ninkii lagu cidhiidhiyeyuna tabartaada ilaahay idin maaye sidaasaa la leehay ayib wain kaanad hadday tahay haweenaydaasi uu guursaday min mancid yukhdamu loo khidmeeyo miluhaa iyadoo kale dumarka la midka yacni kuwa loo khidmeeyo oo kale hadday tahay fa calayhi korkiisa waxaa ah sidoo kale ikhdaamuhaa inuu khaadim u sameeyo Ah. hadday iyadu iska adeegatana kuma saarna haddii dumarka iyada la midkaa yacni khaadim iyo adeege iyo gabadh jaariyada iyo mid jikada u gashay iyo mid dharka u dhaqdiiyo hawlahaasi hadday leedahayna iyadana sidoo kale laazim bay kugu tahay ah. ayb see lagu garan waa waxay leeyihiin gurigay ka timid baa la fiirina gurigay ka timid baa la fiirin haddii gurigii ay ka timid loo adeegi jirayoo hooyadeed loo adeegi jirayoo ay lahayd shaqaalo lahaydoo gabadha aad gurigaa ka keentay waa inaad shaqaalo u samaysa soo ma haddii kale mid geeyaankaago kula tababara raadso adig marka horeba ku lugooyo reer taajira lugaha kuu geliy soo ma midan iyadu adeegata baad heli kartaa meelaha ka raadso haddaad kuwa loo adeego lugaha la gasho khalaas adaa sakal madaxa la gale ka bax wa wain kaanat hadday tahay miman yukhdamu miman cid hadday ka mid tahay yukhdamu loo adeego miluhaa iyadoo kale fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday ikhdaamuhaa u adeejinteeda inay adeega uu u sameeyo shaqaale inuu u sameeyo waxaa le liannahu min almucaashara yani dhaqan wanaaggay ka mid tahay ayib wain acsara hadduu kari waayo binafaqatihaa hadduu icsaaro oo waayo binafaqatihaa biilkeedii iyo masruufkeedii falahaa waxaa u sugnaaday faskhu nikaaxi inay guurkii fasakdo ah, biilkii iyo masruufkii baad bixin weyday ama tabartu meeshaa ha ku dhigto ama ma ahee nin heli karoo iska yeelyeelay iska yeelyeelay noqo haddaabaad keri weydood reerkii masruufi weydo way isfasaqi kartaa waay ah ma meeshaa laguu fadhinayta biil baa la rabaa oo masruuf baa la rabaa oo reerkii culays baa saaran wax keen haddaad keeni weydo soo ma ah marka iska iskaabule ya iskaabule oo ayaduna iska garoobayso yani waxa weeye calafkiina kala raadsada way fasaqi kartaa hadday sabirto oy sidaa ugu dulqaadatana way heli karta waa madhab waxaan ka hadlayno laakiin dood badan bay ka qabaan culimo badan masalada iyada wain casara haddii uu yani wax weeye uu caydhoobo binafaqatihaa oo uu keri waayo hadduu awoodi waayo binafaqatihaa falahaa waxaa u sugnaaday fasku nikaaxi guurka inay fasakday leedahay ayib maxayse ku fasakhaysaa bimri اlqaadi ah. adugu aahaar iyo wax saasay soo aroorinayaa lakiin xadiid marfuuca ma jira wakadalik falahaa waxaa u fasku nikaaxi guurka inay fasakday xaq u leedahay ayib waa markii haddii la reeraysto xaas noqoto iyadoo xaas uu ninku wax kari waayo wuxuu yidhi wakadalika kaa hore xaaluu la mid yahay in acsara hadduu kari waayo bisadaaqi meherkiibuuba kari waayeyba qabla adukhuuli galmada ka hor buu meherkiiba kari waayey kadalika kaa horay la mid tahay iyaduna way isfasaqi karta soomaalid ma ogtahay dhaqankeennu dumarka meherku dayn buu iska noqdaa ninka ugu fariidsanna waaba nin dib ninka dib ka siiya waay badanna lamaba siiyaba laakiin hadday soo istaagto ay tidhaahdo meherkaygii hallahii hormariyo yaa dhura laga ridi maayo dhura ka dhici maayo ilaa meherkayga halkaa la dhigo xaq bay u leehay yaa way yeeli karta waa in meherkeedii loo horumariyo hadduu meherkii waayo gabadhii baa la meheriyey saddexdii kuneed ku meherisay baa layidhi miiska soo saar horta wuu waayey intay maxkamadda danqday ee fasaqi waayo raalli ahawniyo mid kula tabara raadsay dhih wakadalika kaa hore waxaa la mida oo isfasaqi kartaa weye in acsara haddii uu yani waxa weeye uu icsaaro bisadaaqi yani meherkii hadduu icsaaro kari waayo ku adkaato waayo oo caydhooba qabla dukhuuli gelid ka hor intuusan la aqalgelin hadduu meherki kari waayo faslun waidaa goortii faaraqa uu faaruqo alrajulu ninku zawjatahu xaaskiisa uu faaruqo walxaal lahu isaga ay u sugnaatay minhaa lahu isaga uu u sugnaaday minhaa xaggeeda uga sugnaaday waladun ilma uga sugnaaday fa hiya iyadaa ayaa axaqu u xaqnimo leh bixadaanatihi xanaanayntiisa iyo korintiisa ilaa sabci siniina ilaa toddoba sano uu ka gaadhay halka wuxuu ka gudagalay kitaabu alxadaana xadaanadana waxaa la yidhaha xanaanayn baa la yidhahda labada waalidee kala tegey keebaa ilmaha xaq u leh inuu hayo oo xanaaneeyo oo koriyo oo tarbiyeeyo ayib wuxuu ku yidhi marka ninka hadduu xaaskiisa faaruqoo furo ilmana ay u hayso oo ilmo ay u dhashay iyada ayaa xaq u leh inay ilmaha xanaanayso oo gacanta ku hayso oy koriso ilaa goorma ilaa ilmahaasi toddoba jir ka gaadhayo inta uu toddoba jir ka gaadhayo lagama qaadan karo ama furitaan ku kala taga ama fasaq ku kala taga ama licaan ku kala taga say u dhacdaba ilmaha iyadaa xaqul lxadaana hooyaa iskale ayb toddoba jir buu gaadhay maxaa la samaynaa markaa meeshaasi soomaalidu meelaha ay aada ugu liidatay ka mid tahayoo xuquuqdaasi aada looma ilaaliyo markii furitaan dhaco markaaba ninku wuxuu isku dayayaa inuu carruurta ka qaato gabadha waa dulmi sax maaha intay iyadu shuruuda imaan doonta ay ka baxayso ilmaha inaad ka qaadataayo waa xadgudub ilmaha hooyaa iska leh ku biil ku masruuf kaga warhay laakiin kama qaadan karta uma markaa kadib ilmuhu toddoba jir markay gaadhaan see la yeelayaa marka uma markaa kadib yukhayaru waa la khiyaar gelinayaa ilmihii bayna abaweyhi labadiisa waalid dhexdooda ayaa la khiyaar gelinaya markuu toddoba jir gaadho ilmuhu wax kala sooco sideed jir toddoba jirba ilmuhu wax ku kala gartaa haddii markaasi laysku qabsado anaa hayn iyo anaa hayn ay timaado markaa labadii waalinta halkan lasoo fadhiisiiyaa oo laleeyahay ama aabbahaa dooro ama hooyadaa keebuu dooranaya marka hooyuu dooranaya alle reerkaa martibaad ku tahay mugta sooma ah, saasuu yahay waa lagaa dhib badan yahay shaki ma leh xaqaagii iyo dadaalkaaga waad leedahay laakiin hooye miyaad adugu isgarab dhigi karta ya dhibkay martay maadan marin saas daraaddeed waxaan dhihi lahaa masaladaas aad looga taxaduro ayb uma yukhayaru waa la doorgelinayaa bayna abawayhi labadiisa labadii dhashay dhexdoodaa la doorgelinayaa ah haweeney baa nabiga u timi sal lay waslam markaasay aada u sheegatay ah, ninkeedii bay ka sheegatay nebigu sal lay wasalam sidaasuu ku xukumay marka xadiistaasi walow qaar sugnaanteeda muran badani ku jiro haddana mid walba xadiis baa kusoo aroortay fa ayuhumaa labada waaliid midkii ikhtaara uu doorto ilmuhu ayaa sullima ilayhi loo dhiibaya labadooda midkuu doortaa markaa loo gacan gelinayaa oo haynaya ilmaha wa sharaa'iطu alxadaanati xanaanada shuruudeedu waxa weeye sabcun waa toddoba cidda xanaanaynta ilmaha mudanaysa shuruudoodu waa toddoba haddii hooyo meesha ka baxdo waxaa soo gelaya hooyada waalidkeed meeshii hooyo ay xanaanada lahayd hadday meesha ka baxdo hooyada hooyadeed baa soo gelaysa duqii weli waa hooyada hooyadeed baa imaanaysa eeyeyaa meesha soo fadhiisanaysa ayadaa ilmaha u xaqli marka xanaanayn macna waa sida madhabka shaafici wey xanaanada shuruudeedu sabcun toddobo waay ilmaha cidda loo dhiibaya ee gacanta ku qabanaya hadduu hooye hadduu aabba yahayba shuruuddadaa laga rabaa alcaqlu waa inuu caqli leeyahay hadduu ruux waalan yahay ilmaha loo dhiibi maayo isagaaba lafihiisa u rafaadsan waalxuriyatu iyo xornimo oo hadduu addoon yahay ilmo loo dhiibi maayo waddiinu iyo diin diinka wuxuu ka wadaa waa inuu muslim yahay ya islaam gaal ah ilmo muslima loo dhiibi maayo xataa hadday dhashay looga teg tegmayo la dhihi maayo xanaanada adaale maxaa yale wayba lumin soomaa kaniisadday berri geyne waalcifatu iyo dhowrsoonaan ruuxu waa inuu xaaraanta iyo waxyaalaha yacni aan fiicnayn iyo waa inuu ka dhowrsoon yahay haddii labadii waalid midkood uuba khariban yahay qaad iyo sigaar iyo khamro iyo balaayuu qastaa kaasi de maxaa lagu aamini waay lafihiisiibuuba dayacay waalamaanatu iyo amaano ruuxu waa inuu ammiin yahoo khaa'inuusan ahayn yaani hadduu faasiqiyo khaa'in yahay wax loo dhiibi maayo maxay ilmihiibuuba khayaami soo maa haddii ilmihiiiyo xoogaagooda lagu wareejiyo biilkiibiiba ka khayaami ama wuu ka khayaami waalkhuluwu iyo ka marhnaan min zawjin nin waa inay ka madhan tahay haweenaydu haweenaydu markay xaq hooyadu markay xaq u leedahay xanaanaynta carruurtiiyo gacanku hayntooda waa intaynan nin guursanin waalkhuluwu min zawjin hadday nin guursato markaa muran baa imaanaya a carruurtii xanaanadoodii keligeed yeelan maysay markaa wadahadal baa imaanaya ayib shaaficiyadu waxay leeyihiin markaa xanaanada kelinimada a ah markaasi meesha waa ka baxaysaa xadii baana macnaha tilmaamayo nebigu ku yidhi sal ly waslam adaa u xaqle intaadan guursanin ayb anti axaqu bihi maa lam tankix fain ikhtalla hadduu isdhimo eh? aa waliqaamatu ha sax waliqaamatu iyo nagaadi baa shardi ah ruuxa ilmaha xanaanaynaya loo dhiibayo waa inuu negiya ya yacani islaan usheeda tunka loo saaray oo badaha u kala gooshayso uun ganacsi ku maqan ya ma ilmay ka warhaysa balaayay u gacan gelin ama mehe buufis bayba qabtaaba ah. intaa waxay u wareegaysaa jidkay ku safraayd bay raadinaysa marka islaan safarahoo wareegaysa iyo nin wareegaysanahayoon deganaynba ilmo loo dhiibi maayo aliqaama waa inuu ruuxu beledka meesha ilmuhu joogaan waa inuu la joogo saas way macnaha waalkhuluwu min zawjin iyo inaynan nin lahayn markay xaq leedahay waa fain ikhtalla hadduu dhinmo buu idhi minhaa shuruudaa xaal uu ka mid yahay shardun shardi uu dhinmo saqatat way dhacaysaa marka xadaanadii xaqii xadaanadu marka meesha waa ka baxayaa waa ayb shuruudahaasi qaar ka mida waa ijtihaadi qaarna xadiidka kuso aroor kitaabu ljinaayaat jinaayaadkii buu kitaabu yahay jinaayaadku waxa weeyaan waa dhibaatooyinka aadamaha dhex mare uu isu geysto waay ama dil ah ama nabar ah waxyaalaha noocaasaa jinaayaad la yidhaahda axkaam bay marka leedahay jinaayaadka waxaa ugu weyn laysu geysto dilka u weyn dilkiibuu ka bilaabay marka wuxuu yidhi alqatlu dilku ruux bini aadama la dilaayay calaa alaaati adrubin saddex nooc korkooduu ahaaday saddex nooc buu noqdaa nooca koowaadi waxa weeye camdun kas maxdun oo badhaxla in ruuxa aad kas u dishay nooca labaadna waxa weye wa khata'un iyo gaf maxdun oo isaguna badhaxla ismoodsiis aan barxanayn baad ku dishay wa camdun iyo kas waa nooca saddexaad camdun kas khata'un oo haddana gaf ah dhinacna kas buu ka yahay dhinacna kama buu ka yahay waa nooca saddexaad saddexdaa nooc buu dilku noqdaa saddexda nooc buu sharxayaa marka faalcamdu kaska almaxdu ee baraxla en waxba ku barxanaynee saafida waxa weeye huwa isagu an yacmida waa inuu u qasto ruux ilaa darbihi ruuxa garaacistiisa waa inuu qasto bimaa shay uu ku garaacayo yaqtulu wax dilaya haaliban sida badan wayaqsido waana inuu u qasto qatlahu dilitaankiisa bidalika arrinkaa inuu ku dilo dilka kaska ah waxaa noqonaya inaad ruuxan nabarka uu u dhiman doono nabarkaasi ku dhufashadiisa waad u qasaday kow shayga aad ku dhufatayna sida badan waa shay loo dhinto oo bini aadamka dila xabad baad ku dhufatay waran baad ku dhufatay toorri baad meel halisa kaga dhufatay waa shay sida qaalibkaa loo dhinto oon laga kicin hadday kasna aad ahayd ood u qasaday shaygaad ku dhufatayna uu yahay shay wax dili kara uu yahay sida qaalibka ah dilkaasi waa dil markaas camdi maxdi ah, ah labadaas shardi in laga helo waa shaygaad isticmaashayna waa inuu yahay shay wax dili kara waana inaad u qasaday oo yani wax weeyaan aadan niyadaada inaad disho aad ula jeeday maanaha ayib dilka noocaas oo kale ah kabaa'irta waaweyn buu ka mid yahay dembiyada ilaahay laga galo kuwa ugu waaweyn ayuu ka mid yahay sida suuratu nisa ilahay ku tilmaamay tabaaraka watacaala nebiguna axaadiistiisa ku tilmaamay sal lla lay xadiista qaarkood shirkigay ku xijisay alimaam axmed ee muxuu ahayey abu maxamed ibnu xasmi iyo imaamu shaafici iyana waxay leeyihiin bacda shirki dembi la galo ugu weyn naf mu'minadoo kas loo dilay ayib maxaa ka dhalanaya marka haddaad naf sidaa u dishay fayajibu waxaa waajibaya alqawadu qisaas baa waajibaysa calayhi korkiisa kaa gacanku dhigle kas wax u dilay markaa in la qisaasaa waajibaysa ayib qisaasta waxa weeye in la dilo oo gacankudhiiglaha la qisaaso sidaasaana noloshu ku jirtaayo walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacallakum tattaquun noloshu waxay idinku jirtaa kii kas wax u dilay in isagana la dilo maxaa nololoo ku jirta nolosha ku jirta jirtaayo wax weeyaan dadkii kalaa badbaadaya ummad badanoo la dili lahaa ayaa badbaadaysa oo naftoodu ay samato baxaysaa maxaa yeele qaatilka gacanku dhiiglaha hadduu og yahay inuusan fakanayn ninna dhiiggiisa kama tillaabsado soo saas ma haa khalqi badan baa marka badbaadaya gacmuhu nin walba laabanaya laakiin hadduu og yahay inuu fakan doono ama reerku la safan doono ama gadaal mari doono khalaas berri buu dili oo saadan buu dili oo kano Ah, mag baa lagaa dhiibi wallahi intaan kaa tilaabsadaa berina qaaraankaaga la uruurin buu dhihi khalaas ah, waaba saas marka qisaastu ilaahay xikmadda uu sameeyey waa in lagu noolaado waa mujtamaco mujtamaca masalada qisaasta uu fuliyey iyo xuduudda shareecadana xagga nabadgeliyada iyo deganaanshaha waa kaga fiican saas man ayb fain cafaa hadduu cafiyo ruuxii xaqa lahaa canhu kii wax dilay hadduu iska cafiyo muxuu ka cafiyey cafintu laba mid bay noqon kartaa inuu cafi aan buuxa cafiyeyo magna lagaama rabo qisaastiina waan kaa daayay iska tag wuu heli karaa wixiisa aakharuu geystay kaasi waxaa kale uu heli karaa inuu yidhahdo qisaastii iyo dilkii waan kaa cafiyey laakiin mag aankumag baan ku bedelanaya mag baan markaa lagaa rabaa marka hadduu sidaa ku cafiyo wajabad waxaa waajibaysa markaa diyatun mag baa waajibaysa muqalladatun oo la adkeeyey ah. xaallatun oo xaadir ah fii maali lqaatili ninka wax dilay xoolihiisa dhexdiisana laga qaadayo xaallatun markaa la bixinayo waay ayib diyada muqalladada waxaa la yidhahdaa diyadu labay u qaybsantaa diya muqallada iyo diya mukhafafa magtu waa labadaas midna waa la adkeeyaa midna waa la khafiifiyaa wuu sharxi doonaa magta muqalladada maxay tahay magta mukhafafadana maxay tahay dib uu ka keeni doonaa waxaa kaleeto oo ninkaasi kas wax u dilay qisaastii laga cafiyey magna laga qaadanayo magtaasi waa in markaaba la soo tubo xoolihii waa in la keeno dayn ma galaan ya waxaa ku waajibaysa inuu markaas wada keeno waa lagu adkaynaa moogta ah, hawshaa lagu adkaynaya waa midda saddexaade fii maali lqaatili gacanku dhiiglaha xoolihiisa ayaa magta laga qaadaya qaraaba kala qayb qaadan mayso ya tolku ha qaybsado ma taalla meeshaas tolku miduu qaybsan doono waa midda kama ee ismoodsiiska ah. ee khata'a ku dhacda waa laakiin dil kas loo geysta ninka xoolihiisa horta waa in la xaalufiyo horta waa in la mooroduugo magtii laga bixiyo isaga xoolihiisaa lagu leeyay shareecadu meel kale ma saarin waana in markaa meesha la wada tubo waxba laga sugi maayo ayib waalkhata'u almaxdu nooca labaadi sooma dhihin waa kama iyo gaf almaxdu ee badhaxla muxuu yahay an yarmiya waa inuu gano ruuxu ilaa shayin shay waa inuu wax ku gano oo fa yusiiba uu asiibo rajulan ruux uu asiibo oo fa yaqtulahu uu dilo ah. macnaheedu waxa weeye shay baad wax ku gantay waxbaad ku tuurtay saciidaadan ku talagelinoo bini aadana baa nabarkii ku dhacay ugaadh baad eryanaysay oo ugaadh baad shiishaysay ama dugaag baad shiishaysay ama geed baad ku toog dhisanaysa bini aadanna meesha kamaadan filayninba xabaddii aad wax ku tooganaysa baaba bini aadan aadan ku talangelin ku dhacda markaasi waa dil kama ah ya waa kama waa khalad waa ismoodsiis laba shardi baa lagaa maarmaan ah in la helo midda koobaad horta markaad shayga tuuraysay waad u qasaday qasad waa la hayaa soo maa laakiin shayga wax noqday qasadkaagu kuma soconina shay kaluu ku socdo soo ma marka qasad waa jiraa oo markaad waxaan aad tuuraysay qasad baad ku tuurtay laakiin cidda aad ula qasaday cid aan ahayn buu aaday saas way macanaha kaasaa waxaa la yidhahdaa waa qaa falaa qawada calayhi markuu xukunkiisu muxuu noqonaya falaa qawada wax qisaasa calayhi korkiisa ma ahaan dilka noocaasoo kalea ruuxa uu ka dhacay lagama qisaasto maxaa yeele qur-aanka allah tabaaraka wa tacaala wuxuu sheegay wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a waman qatala mu'minan khata'an fataxriiru raqabatin mu'mina kafaara iyo diye iyo umbaa laga hadlay mooye dil meesha maba yaallaba ruuxaa la qisaasi maayo ayb bal tajibu waxaa ku waajibaysa calayhi korkiisa diyatun diya ku waajibaysa mukhafafatun oo la fududeeyey fududayntu nooca geela la bixinahayo ayaa marna geel qaaliya ah marna geel ka rakhiisan ah marka mag fudud ayaa korkiisa ah cala bay haddana magtaasi ku waajibaysaayoo qaraabadiisay ku waajibaysaa caaqiladu waa casabadiisa waa dadka xigtadiisa xagga nasabka ah qoladaasaa laga rabaa magtaa inay bixiyaan waa meelaha iskaashi iskaashiga ah ee shareecadeennu ay jidaysay waay tayib oo ruuxani maadaama uusan u qastin dilka gafku ruux walba waa ka dhici karaa smusiiska bini aadamku waa bini aadan haddiiba ruuxii sidan wax uga dhaceen waa inaan culayskan lagu daynine culayska waa in reerku iska kaashado dadkaas ilmaadeeradii iyo adeeradii iyo dadkaas waa inay magta bixiyaan cala alcaaqilati nabigaa sal alla alay waslam sidaa u sheegay mu'ajalatun way haddana mid la dibdhigay magtaasi fii alaai siniina saddex sano dhexdood baa la dibdhigayaa soo reerka lama saarin reerkii waxay xaq u leeyihiin saddex sano inay in yar in yar u bixiyaan kii kas wax u dilay magtiisu maxay noqotay xaalla soo ma ahayn midka gafka iyo ismoosiiska wax u dilay magta laga qaadayo waa mu'ajala alaaa siniin saddexdaas sano yaryaraynaya ile waa wax dad laga soo qaadahayo oo lasoo dhita dhitaynahayo dad laga soo uruurinayo sidaas weeyaan ayib iyagana waa muxsiniino maa cala almuxsiniina min sabiil waay ilan iyagu dil mayna geysanin soo ma a waa uun nooc iskaashi iyo samafal iyo khayrujeed waay wacamdu lkhaa'i agafka haddana muxuu ahay kamaa ah haddana kaska ah waa kama iyo kas isgalay ayib shibhu lcamdina waa la yidhahdaa shibhulcamdina waa loo yaqaana isagana wax weye an yaqsida waa inuu u qasto darbahu ruuxa garaacistiisa waa inuu u qasto bimaa shay uu ku garaaco laa yaqtulu aan dilaynin haaliban sida badan oo fayamuutu markaa uu dhinto ruuxa inaad garaacdood waxaan ku dhufato waad ula qasaday laakiin shaygu shaygaa wuxuu yahay waxaan loo dhimanin ul yaroo xawdaad qaadatay markaasaad ku gargaraacday waaba u dhintayba ya xagga marka la fiiriyo qalbigaaga waa kas soo saas ma ilaan waad u qasadee dhankaa waa camdi dhanka shayga aad isticmaashay iyo talagalkaaga inaad disha ma ahayn soo saas ma talagalkaagii shayga aad u isticmaashay marka la fiiriyana waa kama saas daraaddeed waa ka iyo kas kulmay saas way macanaa ayib an yaqsida waa inuu u qasto darbahu ruuxa garaacistiisa bimaa laa yaqtulu waxaan dilaynin uu ku garaaco haaliban sida badan oo fa yamuutu uu shaygii ruuxa la dhinto maalan shaabuug yar ul yaroo khafiifa taas way macnaha inuu ruuxu ku dhufto kadibna sabab ay u noqoto falaa qawada wax qisaasa calayhi korkiisa ma ahaanin laanna waxa weeyaan markaa ma aha camdi maxdiya maaha bal ytajibu waxaa waajibaysa diyatun mag baa waajibaysa muqalladatun oo la adkeeyey mad la ateeyo geel qaali ah waa laga qaadi o cala alcaaqilati qaraabada korkeedayna ku waajibi isagii waa laga leexiyey maarka ayb mu'ajalatun way magtaasi magtaasoo mu'ajalatun mid la dibdhigay ah fii alaai siniina saddex sano dhexdood baa la dibdhigaya u fiirso maadaama kas iyo kama falkiisu uu labadaba xambaarsan yahay xagga xoolo geela la bixinayo noociisa waxaa lagala mid dhigay kaskii baa lagala mid dhigay soo ma dhanka inay qaraabadu bixiso iyo in magtaasi saddex sano lagu bixiyo la dib dhigana waxaa lagala mid dhigay ya khati'ii baa lagala mid dhigay leanna labadii baa xambaarsan soo ma saas daraaddeed axkaamtiibaa midba wax laga siiyey ah, baa mid walba wax laga siiyey ayib wa sharaa'iطu wujuubi اlqisaasi qisaasta waajibideeda shuruudeedu arbacun afar waaye ruuxii kas buu wax u dilay dilkana wuu u qastay ruuxiina wax diluu ku dhuftay oo saasuu ku dilay soo qisaas laguma lahayn qisaastu shuruud bay leedahay marka cid kasta lama qisaasto ayib wa sharaa'iطu wujuubi اlqisaasi qistaasta waajibideeda shuruudeedu arbacun afar waay ruuxa la qisaasanaya waa in afar shardi laga helo shardiga koowaad waxa weeye an yakuuna waa inuu yahay alqaatilu ka wax dilay baaliqan mid qaangaad ah caaqilan oo haddana caqli leh ilmaha yarkaa hadduu wax dilo kasna wax u dilan qaangaadhka ahayn dilkiisu waa khata dilkiisu waa kama axkaamta kama uu qaadanaya mag unbaa laga bixin mooye ilmo yar lama dilo soo ma wakadalika hadduu yahay majnuun waalan nin waalan ama doqon aan caqliba lahayn nacas hadduu wax dilo asagana waxa weeye la dili maayo qisaas ma leh waxa maskaxdiisiiba maqanta ama kala dhiman allahuma waxay leeyihin shaaficiyadu hadduu isagu iswaalay khamruu cabbay ama qaad buu cunay isagaa iswaalay markaasuu sidaa wax ku dilay kaa waa la qisaasi bay leeyihi laanna ninkii loo cudurdaari lahaa ma ah oo axkaamtiisao dhan waxaa loola mucaamaloonaya sidii nin miyiir qaboo kale majnuunka laga hadlaya waa nin musiibo ilaahay ku dhacday oo maskaxdii caqligii waay iyo maankii ayb shardigaasi waa laba waa labadaa wa anlaa yakuuna waa inuusan ahayn waalidan waa inuusan waalid u ahayn lilmaqtuuli kan la dilay waxa wax dilay waalid waa inuusan ahayn ilmihiisii dilay hadduu waalid ilmihiisii dilay yahay loo qisaasi maayo lianna waalidku isagaa ilmahan sabab oo ah inuu adduunka yimaado ilmihii sabab looga dhigi maayo waalidka in adduunka la dhaafiyo soo ma xadiiska nebigaa sidaa ku cad salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laa yuqtalu lwaalidu bilwalad waalidka lama dilo ilmihiisa looma dilo inta badanna waalid inuu ku dhiirado inuu ilmihiisa dilaayo waa naadir soo saas ma cagsiga kalaa ka badan waxaa ka badan ilmaha waalidiintood dilayaa ka badan laakiin waalidku waa uga naxariis badan yahay maadaama naxariistaasi wax naadira inay dhacdo mooye naxariistaasiba ay iska jirto dee waalid ilmihiisa loo dili maayo wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin almaqtuulu midka la dilay waa shardiga kale anqasa mid ka nusqaansan min alqaatili ka wax dilay bikufrin gaalnimo kaga nusqaansan sababteed aw riqin ama addoonnimo labada ruux ee laysu qisaasayaay xagga islaamnimada waa inay ka siman yihiin oo gaal iyo muslim laysuma qisaaso xagga xorriyaddana waa inay ka siman yihiinoo addoon iyo ruux xor ah laysuma qisaaso saas way macanaha waa inuusan ka nusqaansanayn ruuxan uu dilay labadooda waa inayna kala nusqaansanayn ayib haddii kan la dilay uu nusqaansan yahay oo maalan waa gaal ama waa addoon markaa loo qisaasi maayo mag iyo meelahaasaa la aadayaa laakiin qisaastu ma dhacayso shuruudahaasi marka ee afarta ah haddii mid ka mida la waayo ruuxii markaa dilkii qisaasta waa laga baajinayaa oo markaa mag bay isu bedelaysa diyo iyo mag baa laga qaadaya saas daraaddeed ruuxu markuu wax dilo markaaba in la dilaayey ma aha waa in baadhis lagu sameeyo soo ma waa in baaris lagu sameeyo la ogaado ruuxan ma fayoobaa ma waallaa biirkiisii ma joogay markii taxqiiq kadib ayaa markaa qisaastu imaan karta wa tuqtalu waa la dili aljamaacatu kooxdii bilwaaxidi hal ruuxoy dileen baa loo laynaya ah, rag baa waxay isugu tageen ama dad badan baa waxay isugu tageen hal ruuxa way isla dileen marka nabarro kala gedisan tiradu ha u kala badnaato gacanqaadkoodu ha kala duwanaado laakiin way wada dileen kulligood waa loo qisaasay ah kulligood waa loo wada dili waxaa laga qaadanayaa qur-aanka itlaaqiisana waa laga qaadan walakum fi lqisaasi xayaatun qur-aanku qisaasta ma kala qaadin hal fardi inuu diliyo kooxi inay disho waa midda labaadee cumar bin khataab radia allahu tacaala canhu aharkiisa ayaa isaguna ku tusiyo niman shan oo shan ama toddoba kooxa baa nin shir qoolay shirqoolkii bay ku dileen ayb cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu wa baa marka laayey markaasuu wuxuu yihi hadalkiisii caanka ah low tamaalaa calayhi ahlu sancaa laqataltuhum jamiican ree sanca sancadan yamaneed waay dhammaantood hadday dilkiisa isku raaci lahaayeen oo wada dili lahaayeen ree yamaneed oo dhan waan u dili lahaa buu ta kale iyadana waxaa la fiirinaya marka laleeyahay ha loo wada dilo hadda haddii la yidhaahdo waa dad badanee dad badan miyaa hal nin galaafanahay meeshaasaaba waxaa laga dhigani berri ninkii raba inuu wax dilaba dilka si uga baaqsaday qisaasta labuu kaxaysani soo ma kadibna kooxdii wax isla dishaba mag raadsada umbaa la dhihi irid waxayba noqonba nufuusta macsuumada lagu oo lagu laayo saas daraaddeed saddan lilbaab waa in iyaga dhan la xaaqa way macanaha ayb wa tuqtalu waa la dili aljamaacatu kooxdii bilwaaxidi hal ruuxoy dileen baa loo wada dilayaa yacni dilkoodu xataa nabaradoodu haba kala duwanaado nabar foolxun oo meel xun ku yaalla iyo mid khafiifa iyo mid in badan ku dhuftay iyo mid in yar ku dhuftay kala qaad ma leh soomaydaan ka wada qayb qaadan khalaas wa kullu shakhsayni laba ruux oo kasta oo jaraa uu dureeray alqisaasu qisaastii ay dureertay baynahumaa dhexdooda fi nafsi nafta dhexdeeda naftooda in laysu qisaaso laba ruuxoo kastoo dhexdooda ay dureertay yajri waxaa dureerayoo soconaya kadalika baynahumaa dhexdooda qisaastii way soconaysaa waaye fil atraafi xubnaha jidhka laba ruuxoo kastoo nidhi naftooda waa laysu qisaasi karaa qisaastii waxay geliyoy ku soconi sidoo kale xubnaha jidhkooda oo macnaha wax weeyaan xubnihiina waa laysu qisaasi waay soo shuruud maynaa soo sheegin shuruuddii aynu soo sheegnay ee nafta naf loo qisaasayay haddii bedelkii nafta ay gasho inay dhib isu geystaanoo xubnaha qaar ka mida ah dhib isu geystaan ayadana waa laysu jaray xubinkaad jartayba adigana lagaa jaray bishuruu ayb ilaaqa aayaddaa ku tusi wakadalika reer bani israa'iilna markuu ka hadlaya wakatabnaa calayhim fiiha ana alnafsa binnafs naf naf baa loo dilay waalcayna bilcayn il haddaad ridana ishaa lagaa ridi waaluduna biluduni dhegta haddaad jartana adan dhegtaa lagaa jari ya walanfa bilanfi sanka haddaad jartana sankaa lagaa jar dhegta haddaad jartana dhegtaa lagaa jar wasinna bisinni iliga haddaad jartana ilig baa laga iliga haddaad jabiso ama fuujiso kaaga aadna la fuujin waljuruuxa qisaas soo madhin qur-aanku nabarada laysu geystana iyaguna waa qisaas waa la kala maganaya ya allow yaa soomaali ku sameey hal sano keliya hadday kala degi weydo waxaan ka hadlayna shareeca islaama ah hal sano keliya bay jidka wada qabsan lahay kii nabar geysta haddii lasoo qabto isagana un dhag laga saa ilig buu jabiyey jabiya keena dhag buu jaray jara naf buu gooyey dila ya war soo ma hagaagteen ya odayaal shira iyo siyaasiyiinba uma baahateenba way kala socon lahaayeen laakiin aafadu wax weeyaan waa marka dembiilihii gacanku dhigluhu uu fakanayo waa ayb marka yajri baynahumaa fi laraafi fii qaci alaraaf waay xubnaha jidhka goyntooda dabcan shuruud bay leedaho xubinka laysu jarayo ee laysu qisaasayo shuruud buu leeyay inoo soo socota insha allahu tacala waaba kanba minhaaj lama horordaa layidhi wa sharaa'iu wujuubi alqisaasi qisaasta waajibiddeeda shuruudeeda fi atraafi xubnaha jidhka laysu qisaasaay bacda sharaa'iti almadkuurati shuruudihii lasoo sheegay kadib inataani waa laba shuruudihii qisaasta nafta aan soo sheegnay soo shuruud noocaas ma jirin shuruudaha markaad ka timaado waxa laysu qisaasayna xubno yihiin laba shardi oo ziyaadaad ku dari oo maxay yihiin shardiga koowaad waxa weye alishtiraaku wadaagid iyo ka dhaxayn fi lismi alkhaas magaca khaaskee labada xubnood leeyihiin waa in uu ka dhaxeeyo ya waa inay magaca khaaskaa wadaagaan uu kuu miaaliyey miaalku waxa weyaan alyumna gacanta midigta ah bilyumna midda midigtaa loo goyn walyusra bidixdana bilyusra midda bidixdaa loo goyn wakadalika luga waa shari waa inay bidixnimadu ka dhaxayso midignimadu ka dhaxayso bishimaha oo kale sarraynta iyo hoosayntu waa inay ka dhaxayso ya bishin hoose haddaad goyso bishintii hoose tu sare looma jari karo midig haddaad goysayna bidixi loo goyn maayo waa inuu ka dhexeeya magaca khaaska ee xubinku leeyahay labada xubneedee laysu jarayo laysu qisaasayo waa inuu ka dhexeeyo leanna maxaa la rabaa qisaasta sideedaba waxa weeyaan waxaa la rabaa almumaathala waa inay isu dhigmaan cadaalad baa la ilaalinayaa soo ma ya midigta midig baa u dhimanta labada xoog labada labada gacmood ama labada lugood sooma kala xoog badna sooma kala manafacaad badna tan midigtaa midigtaa u dhiganta bidixtana bidix baa u dhiganta sidaas weyaan marka waa inuu magacaasi ka dhexeeyo meeshaa ay horta isugu yimaadaan wa anlaa yakuuna waa inuusaana shardiga labaad biaxadi arafayni labada xubnood midood waa inuusan ku sugnaanin shalalun qalayl labada xubnood mid waa inuusan ingegnayn yacni haddii e, mid uusan shaqaynayninba xubin fayow oo shaqaynaya mid ingegayoo shaqo gabay loo goyn maayo laana isku manfacaba maaha ya nin midigtiisa wa horba ay shaqo gabto oo iska laalaado hadduu nin midig fayow uu gacanta ka jaro tiisii tiisii laalaadnimaa loo jaraa maya lanna waxa wey gacan fayow iyo gacan rafaadsan waa isuma dhigmaan marka soo ma marka labada xubnood mid waa inuusan shalal ku dhicin waxaa la mida ah labada indhood oo kale maalan labada indhood mid waa inayna cawarayn il fuul ah iyo il cawaran laysu tuuri maayo wahaakada yaani waxa weeyaan waa inay midkood una shalal ku jirin ayib wuxuu yidhi wa kullu cudwin xubin kasta oo ukhida la qaaday min mifsalin kalagoyska laga qaaday kalagoyska laga gooyey buu ka wadaa ukhida bimacnaa qutica waa xubin kasta oo laga gooyey min mifsalin kalagoyska laga gooyey fa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday alqisaasu qisaas baa ahaatay xubnaha marka laysu qisaasanayo oo la kala goosanayo waxaa sharti ah xubinkaasi waa inuu yahay xubin la dabdin karo oo intii ruuxu uu geystay in loo geysto ziyaadana aan lagu darin kana nusqaamin waa inay ku suuroobi karto waxayna ka suuroobi kartaa keliya meesha xubinka laga gooye markuu yahay meel isgoys ah mifsal waa inuu saas wey macnaha oo maalan muxuu ahaayey sida yah sida xubnaha farahoo kale faraha xubnahooda meelahaas hadduu halkaa ka gooyo fartaas ama xubinkaa ka jaro way fududdahay isagana xubinkii baa laga jari soo ma wayna isleegihi laakiin hadduu halkaa dhexda a ah ka gooyo meelaan xubin ahayn oo kii kale la yidhahdo adiguna ka goo inaynan isku mid noqonin baa dhici karta marka waa inuu mifsaliya mifsalku kala goysku kanoo kaluu noqona haddana haddana kaloo kaluu noqonaya soo ma jeed yaani wax weeyaan marna kuuca meelahaasuu noqonaya marka waa inuu yahay mifsal qisaastu markaasay imaanay hadduu meelaan mifsal ahayn uu ruuxu ka gooyo ama nabarku gaadho markaasi maya walaa qisaasa qisaasi ma ahaanin filjuruuxi nabarrada laysu geysto ilaa filmuudixati cadaysada mooye ah, nabarrada ku dhaca jidhka madaxa u badan iyo wejiga iyo ayaa kala duduwan waana u tegi doonaa nabar hilibka unbuu gaadhay oo lafba ma gaadhin nabarna laftii buu caddeeyey oo wixii ka korreeyey laftoo dhan intuu dhaafay buu lafta gaadhay laakiin ma jabinin taa muudixaa la yidhahdaa almuudixa laf caddaysa waay laftii bay caddaysay midina laftii bay jabisay mid laftii bay shiidday mid maskaxday u gudubtay oo haragga maskaxdayba gaadho ma'muumaa la yidhaahdaa mid jaa'ifaa la yidhaahdaayoo jidhka gudihiisay gashay caloosha iyo meesha iyo gudaha u dhacday wahaakadaa way kala duduwan yihiin waana maan doonaane nabarradaasi halka mid ee qisaasta geli karta wuxuu ku yidhi waa muudixa un waa middaa laf caddaysada unbaa qisaas geli karta oo la dhihi karaa ruuxii intuu nabarkugu dhuftay laftu ku caddaatay adiguna nabarkii ku dhufoo lafta caddee laakiin hadday laftii jabtay oo lagu yidhi adiguna laftii jabi nabarkii markaad ku dhufato laftu sidii uu u jabiyey miyaad u jabin kartaa ya may uma jebin kartid mar haddii laga baqayo in la waayo cadaaladii iyo mumaahaladii in la waayo markaa waa laga wareegaya mag baa loo wareegaya marka hal ka miday marka shaaficiyadu leeyiin way suuroobi kartaa in la qisaasto iyada oon siyaado lagu darin nusqaanna ayna gelin waa muudixada waay waa lafcadaysada waxa kale oo dhan lama dabdin karay leeyihin ayb walaa qisaasa qisaasi ma jirto fi ljuruuxi nabarada dhexdooda ilaa fi lmuudixati midda lafta caddaysay mooyaane badanka meelay ka ahaataba hada wabilahi towfiiq wsala allahuma wslm wbaaraka cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi